بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada waxay noo soo dhammaaday kelimadu qaybihii ay lahayd dhammaantood sheekhu waa ka soo warramay halkan wuxuu ka bilaabayaa kalaamka alkalaamu hada maxalu qaala almusanifu waalkalaamu kalaamku lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqo weeyi lafdigaasoo mufiidun faa'iideynaya macnan macno faa'iideynaya macnahaasoo yaxsunu u wanaagsanaan sukuutulmutakalimi ka hadlaya aamuskiisu calayhi macnaha dushiisa halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay kalaamkii wuxuuna horreysiiyey kelimatun buu sababta oo ah kalaamku waa kulli kelimaduna waa juzi wاljuziyu muqadamu ala اlkuliyi xaggii hore kaga soo joobnay sooma kalaamka xagga luqada waxaa lagu ihahdaa nuqun mufhimun nutqun mufhimun waa dhawaq wax fahamsiiye xagga luqada xagga istilaaxana wixii laga hela afar qeyd baa la dhahdaa kalaam ko waa inuu lafdi yahay lafdi waa inuu yahay haddaynu nidhi maxay naga wixii aan lagu dhawaaqin may naga baxay de kitaabadii iyo ishaaradii iyo nuqadii iyo nusabtii iyo lisaanulxaalkii intuba ma dee kalaam noqon maayaan sababta oo ah lafdi bayna ahayn lafdi bayna ahayn qaydka labaadee loo sheego ajrumigu in aynu kusoo marnay waa inuu mufiid yahay mufiid waa inuu yahay oo waa inuu faa'iideynayo macno uu ku wanaagsanaanayo qofka mutakalimka hadlaya inuu ku dul aamuso qofkii saamicaa ee maqlayana wax dambe aanu sii suganahayn kaasina waa mufiidkii wadci baa kii saddexaad ahaa wadcigiina sheekhu wuxuu uga tegey oo uu kaga kaaftoomay dee kitaabku wuxuu ku qoran yahay luqa alcarabiya murakabkiina sheekhu wuxuu kaga kaaftoomay ila murakabna wuxuu ahaa shardigu isna ahaa ama wuxuu kamid ahaa quyuudda u lahaa kalaamku wuxuu kaga maarmay mufiidku kaga maarmay limaada id laysa lanaa mufiidun hayru murakabin mufiid aan murakab ahayn maba jiraba mufiid aan ahayn maba saa darteed maadaama uu mufiid u cabiray mufiidnimadaas baa ka kaafiday inuu cabiro tarkiibkii imisaynu ana marka afar culimada qaarkood baa ku dara mid shanaado waxay dhahdaan maqsuud waa in maqsuud la keeno sida shuduurka oo kale alkalaamu huwa allafdu buu odhan doona maqsuud biiso ku daraya almaqsuudu bu odhanaya marka maqsuudkaana wuxuu ku saarayaa sida kii waalaa hadalkiisii iyo kii hurday oo kale iyo dee wax loo qastiyayo ma waa shan culimada qaarkood baa mid lixaad ku daro oo waxay idhaahdaan tajadud lfaa'ida waa inuu faa'ido cusub keenayo faa'ido cusub haddii aan u keenahayn kalaa maaha bay idhahdeen sida tusaalehaan alsamaau fawqana oo kale waalardu taxtana iminka kalaa maaha bay kulayiin sababto ah dee waa la garanayaa ina samadu inaga sarrayso dhulku inuu naga hooseyno waa la garanaya markaa faa'ido cusub kamaynaan helin faa'ido cusube eh, kamaynaan helin bay idhahdeen culimada qaarkood baa mid toddobaad ku darayo waxay yidhahdeen itixaadu lmutakalimi ah ka mutakalim ka hadlaya waa inuu midoobo oo tusaale hadda anaa idin idhi zaydun cabdifataxna wuxuu yidhi qaa'imun mutakalimkii ma midoobin mise mu midoobin muu midoobin soo ma muu midoobin idan kalaam maha bay dhadan waxa shardi bay dhahdeen qofka mutakalimkii inuu midoobe ku dhawaaqaya ila kalaamkii murakabnimaa shardiye ciddan ku dhawaaqaysa waa inay mid cid keliya tahay oo zaydun qaa'imun qof keliya waa inuu odhanayo aduu hadallada kuwa waxbaa laga sheeg sheegaa laakiin sida caamkaa horena aynu a aragnay kutubtii horena aynu kusoo marnay ilaa waxaa loo shadin jiray afartaasi qayd ayaa loo shadin jiray wuxuu yidhi sheekhu walkalaamu kalaamki lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqo wey waa facli oo bimacnaa mafcuula sida khalqi makhluuq loo idhaahdo taas buu noqon walkalaamu kalaamku lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqo weeyi lafdigaasoo mufiidun faa'iideynaya macnihii mufiid baa meesha ka go-an mafcuulkiisii mufiid mafcuulkiisi baa go-an lafdigaasoo mufiidun faa'iideynaya macnan macno faa'iideynaya macnahaasoo yaxsunu sukuutu lmutakalimi calayhi baa laodhan sheekhu kalaamkii wuxuu ku tacriifiyey lafdi inuu qowl ku tacriifiya fiicnaan lahayd waayo xagga horeynu ka soo marnay dee sooma lafdi iyo qowl labaduba waa jinsi hase yeeshee lafdigu waa jinsi baciida qowlkuna waa jinsi qariiba waisticmaalu اljnaasi fi tacaariifi maciibatun cinda ahli nadari soinamu soo odhan markaanu qawlidhaba ficnaan lahayd sharax lamaa anhaytu markaan dhameeyey buu ihi sheekhu alqawla hadal markaan dhameeyey fi lkelimati kelimada aan ka hadlo wa aqsaamihaa iyo kelmadda qaybaheega qaybaha athalaatati saddexda ah sharactu waxaan gudagalay fii tafsiiri kalaami kalaamka inaan caddeeyo ayaan gudagalay fadakartu waxa aan sheegay annahu kalaamku cibaaratun ay mucabarun mid laga cabiro inuu yahay an lafdi lafdi mid laga cabiray inuu yahay lafdiga almufiidi wax faa'iideynaya wuxuu yidhi markaan ka soo baxay inaan kelimadii iyo qaybaheegii saddexdaa aan soo sheego waxaan gudagalay kalaamkii inaan cadeeyo tafsiirku ma'khuudun min alfasri baa laga keenay oo waa alkashfu waalidhaaru waa muuji shayga la muujiyo waxaanan sheegay buu yihi kalaamku inuu yahay mid lagaga cibaaroodo allafdulmufiidu intaasuu tilmaamay lamaa anhaytu markaan gebagabeeyey alqawla hadal fi lkelimati kelimada laga hadlo wa aqsaamiha iyo kelmada qaybaheeda laga hadlo aqsaamtii ahalaaati saddexda ahayd sharactu waxaan guda galay fii tafsiiri kalaami kalaamka cadayntiisaan guda galay fadakartu waxa aan sheegay annahu kalaamku cibaaratun ay mucabarun mid laga cabiro inuu yahay can lafdi lafdi mid laga cabiro inuu yahay lafdiga almufiidi wax faa'ideynaya wa nacni bu yidhi sheekhu waxaanu la jeednaa nacni wanacnii waxaan ula jeednaa bu yidhi bilafdi lafdiga waxa aan ula jeednaa asawta baan ula jeednaa sawdka almushtamila kulansanaya calaa bacdi lxuruufi xuruuftii bar ka mida aw maa ama shay baan ula jeednaa huwa maagu fii quwati dalika sawdka la xooga falawalu ka hore naxwu rajulin rajul oo kale weeyi wa faras oo kale weeyi wathaani ka labaadna ee la midka ah, sawdka ka damiiri damiir oo kale weeyi damiirka almustatiri qarsoon fi naxwi dirib garaac iyo wixii lamida ku qarsoon iyo wadhab tag iyo wixii lamida ku qarsoon damiirka almuqadari la qadarayo biqawlika odhaahdaada lagu qadarayo aad ku qawsho anta aad tidhaahdo wuxuu yidhi sheekhu lafdi maxaan uga jeednaa lafdi waxaan uga jeednaa bu han kuu sharaxe asawt lmushtamilu calaa bacdi lxuruufi dib damaya kaaga fagan baday soo ajrumia gurada lagaagama keeni jirin caaway kahor taalaaba asawt lmushtamilu calaa bacdi xuruufi alxuruuf asha ku jirta waa maxay waa cahdiga waa lasla garanaya waa xuruuftii xuruuf lhijaiya soo gelin mayse xuruuftii xuruuf lhijaa'iyaha bar ka mida wax kamid a sawtka shamlin ayaa la dhahdaa markaa lafdigu waa sawt waa dhawaq waa in la helo eeg dhawaq waa in la helo dhawaqaasina waa inuu koobsanayo xuruuftii xuruuf lhijaa'iga ahayd wax kamid a bacdi buu sheekhu kuu sheegay dhammaan in laga wada helo maa bacdi kamid ama xuruuftii lagama helin e Ah, ama sawd ma sawdkaa maahe sawdkaa wax u dhigma wey sawdkaa wax u dhigma waa sida damiirka oo kale tusaale ahaan idrib markaan idin idhi de idrib waa sawt waxayna koobsatay calaa bacdi lxuruuf hase yeeshee idrib waxa ku istitaaran ciddii lala khidaabayay ee ahayd anta sooma marka idrib maadaama iyadu ay tahay lafdi sawt mushtamila uu yahay antana waxay ka dhigan tahay adoo ku dhawaaqay oo kale oo waxay la mid tahay idribta ad ku dhawaaqday oo kale ayaa ay la tahay idribtaad ku dhawaaqday oo kale ayaa ay lamid tahay wanacni waxaanu la jeednaa bu ihi sheekhu bilafdi lafdi waxaanu la jeednaa asawta dhawaqa la jeednaa sawdka almushtamila koobsanaya ama kulansanaya calaa bacdi lxuruufi xuruufta berhkeed kulansanaya aw maa ama shay ula jeednaa huwa maagu fi quwati dalika sawdkaa la xooga oo sawdkaa la quwaa falwalu ka hore ee sawdka ihi naxwu rajulin iyo wa farasin wey rajul de xuruftii waad ka heshay waa sawd rajul markaad tirado ku dhawaaqday xuruftiina waad ka wa farasin faras kale weey mana sawdayn rajul markaad tirado waad ku dhawaaday dee xuruuftiin way qoranta waad helaysaaba wa thani ka labaadna ke waa fii quwati dalika sawt ma aha oo kumaad dhawaaqin calaa bacdi alxuruuf wax wata kumaad dhawaaqin laakiin waa la mid waa la quwo oo waa la awood kaa banaanka yaallo oo kalu mid yahay wa thani ka damiirka almustatiri qarsoon fii naxwi idrib idrib iyo wixii lamida ku qarsoon wadhab tag iyo wixii lamida ku qarsoon damiirka almuqadari la qadarayo biqawlika odhahdaada lagu qadarayo aad ku qawshid anta aad tidhaahdid marka idrib markaad tidhaahdid antana waxay ka dhigan tahay sidaa idrib aad ugu dhawaaqday oo kale ayay iyadna ula mid tahay wey wanacni waxaan ula jeednaa buu yihi sheekhu bilmufiidi mufiid waxa aan ula jeednaa ma shay baan ula jeednaa shayga oo yasixu uu ansaxayo aliktifaau ku kaaftoomi bihi shayga lagu kaaftoomo waa taxaashiyadu xagga hoose kaa leh ay maa yadullu wa waxa ku tusinaya bilwadci dejin waxa kugu tusinaya calaa macnan macno macnahaasoo yaxsunu uu wanaagsanaanayo sukuutulmutakalimi ka hadlaya aamuskiisu calayhi macnaha dushiisa u ku aamuso bixaysu sina ugu aamuso laa yasiiru ama bixaysu si ugu wanaagsanaado laa yasiiru aanu ahaanin asaamicu ka dhegaysanaya muntadiran mid sugaya lishayin shay shayga oo aakhare kale intidaaran sugid taaman dhammaystiran bacda fahmilmacnaa macnaha intii la fahmay kadib oo taam waxaa loogu qaydayaa tusaale haddii aad tirahdo iminka daraba zaydun zayd baa garaacay daraba zaydun baa garaacay qofkii saamic ahaa waxbuu maqlay waxbuu he maqlay laakiin intidaar naaqisuu sugayaayo man daraba buu sugaya yuu garaacay mafcuulkiibayaa jooge man daraba buu sugaya hase yeeshee faa'ido uu helay de faaid uu helay faa'idehe wuu helay marka mufiid waxa la idhaahdaa waa maa yasixu aliktifaau bi waxa in lagu kaaftoomay ay asaxayso ee wax kale aan loo baahnayn baa mufiid la idhahdaa intaa weeyaan tacriifkiisuna wanacni waxaanu la jeednaa buri sheekhu bilmufiidi mufiid waxaanu la jeednaa ma shay baanu la jeednaa shayga oo yasixu uu asaxayo aliktifaau ku kaaftoomo u asaxayo bihi shayga lagu kaaftoomo fa naxwu qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid aad ku qawsho qaama zaydun aad ku qawshaay kalaamu weeyi fa naxwu qawlika qawlkaaga iyo wixii lamid a aad ku qawsho maxay qaama zaydun zayd baa istaagay kalaamun kalaam weeyi kalaam weeyi maxaa yeelay liannahu qaama zaydun lafdun lafdi weeyi qaama zaydun minu lafdi ayn waa lafdi oo waa sawt xuruuftiina waa laga helay lafdiga oo yasixu uu asaxayo aliktifaau bihi in lagu kaaftooma qaama zaydun zayd baa istaagay haddaan ku idhaa ma wax kalead u baahan tahay ya mina mufiid ayn le waa ma yasixu liktifaau bihi waka mufiidkiina halkaasu kaga baxay wanaxwu zaydun intaa wuxuu ka sheegaya waa wanaxwu zaydun zayd iyo wixii lamid ihi laysa ma aha ay huwa zayd bikalaamin kalaam ma aha liannahu zayd lafdun lafdi weeyi waa lafdi oo waa sawd xuruuftii wata lafdigaasoo laa yasixu aanu asax ahayn aligtifaau ku kaaftoomin bihi lafdiga lagu kaaftooma may asaxaysa zayd keliya inaad ku kaaftoonta la muxuu ku baxay marka halke mufiidnimadiiba ku baxay ile mufiidku wuxuu ahaa maa yasixul iktifaau bi in lagu kaaftooma waxay asaxayso zayda kuma kaaftoomi karaysid kelidii idan waa muxtaraz waxaana lagu ixtiraazaya oo lagaga saaraya mufiid wanaxwu zaydin zayd iyo wixii lamid ihi laysa huwa zayd bikalaamin kalaam mu ahaanin liannahu zayd lafdun waa lafdi lafdiga oo laa yasixu aanu asax ahayn aliktifaau ku kaaftoomi bihi lafdiga lagu kaaftooma waidaa katabta intana waxay ixtiraaz u tahay lafdigay ku baxaysaa lafdiga lafdiisa ayay ixtiraaz u tahay wa idaa katabta haddii aad qortid zaydun qaa'imun haddii aad qortid zayd taagan yahay qortay maalan umailuka maalan tusaale aan kuu tusaaleeya falaysa muu ahaanin huwa maktuubkaa aad qortay bikalaamin kalaam muu ahaanin liannahu maktuubkaa aad qortay wa in saxa haba asaxo aliktifaau ka kaaftoomid bihi maktuubka lagu kaaftoomaaye laakinahu maktuubku laysa bilafdin lafdi maaha ya lafdi maaha bugoy tusaale qofaad warqad u qoraysaa waxaad u qortay zaydun qaa'imun qofkii wuu fahmay kalaam walala kalaam ya eh. kalaam maa lafdi baan jirin lafdi ma jiro had qortid oo xuruuftii ha ah laga helo zaydun qaa'imun afcaaladi baad ku qortay maad ugu dhawaaqday maad ugu dhawaaqday meegumaad dhawaaqay marka eeg hal kitaabadaasi maxay ku baxaysaa lafdinimaday ku baxaysaa waa nin inii tilmaamayde dhawaq weeyaan shardigu lafdigu waa malfuud waa shay lagu dhawaaqo alramyu min alafdi waa wax afka laga soo gano weeyaan ee laga dhawaaqo waidaa katabta haddii aad qorto zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay haddii aad qorto maalan umailuka maalan tusaalehan kuu tusaaleeye falaysa ma aha huwa zaydun qaa'imun saasuu noqonaya soo ma aragtid falaysa ma aha markaa waxa fiican in maktuub iska tirahdi falaysa ma aha huwa maktuubkaa la qoray bikalamin kalaam ma aha lnahu maktuubkaasi wain saxa haba asaxo aliktifaau bihi kaafto mid lagu kaaftoomo maktuubka haba asaxde laakin lahu maktuubku laysa bilafdin lafdi maaha dee laguma dhawaaqin wowga qaado waidaa asharta haddii aad u ishaarto ilaa axadin ruux haddii aad u ishaarto bilqiyaami kicid sanad iska tiri sheekh saasaan ku yidhi awilqucuudi ama fadhi saas baan ku yidhi falaysa kadalika kada madkuuri madkuurkaa lasoo sheegay xaalad labadiiyo maktuubka maktuubkiiba simna kalaam u ahayn ayayna ishaaradina kalaam u ahayn waxaad ku fahanti lakin maxaa ka maqan lafdi baan jirin de lafdi baan jirin falaysa maa huwa ishaari bikalaamin kalaam maaha lnahu ishaari laysa maaha huwa ishaaradaasi bilafdin lafdi ma aho dee laguguma dhawaaqin halkaa marka maxaynu ku baranay ya waxaynu ku baranay kalaamka in la yidhahdo allafdu almufiid intii lafdina wuu kuusii sharaxay mufiidna wuu kuusii sharaxay waxa looga jeedo suwaru itilaafi lkalaami kalaamka isku dunmidiisa suwarteeda halkaa markuu joogo saaxibu shuduur baalkaa markuu bilaabayo wuxuu sheegaa qayb kalaamkuu qaybsamo min xayu lmacnaa xagga macnaha marka la eego saddex baa loo qaybiyaabo ayuu idhahdaa dalab iyo khabar iyo inshaa loo qaybiya kalaamka saddexaasaa loo qaybiya dalab waxaa la idhahdaa maxtamala sidqa walkadiba waa waxa run iyo beenba ixtimaala marka indhaha laga laabto ciddii tidhi ee la tarkiibka hadalka istisaarkiisa un la eego la ydhaha sidqa walkadiba qaama zaydun ayaad aragtay inuu kacayna waa suuragal inuu nakicina way dhici kartaa waa maxtamala sidqa walkadiba khabar baa la dhakaa dalabkana la idhaahdaa huwa an yataahara wujuudu macnaahu biwujuudi lafdihi macnaha helitaankiisu waa inuu ka dambeeyo lafdiga helidiisa macnaha xilimaa la helaa marka lafdigii la helo tusaale qum baan ku idhi qum macnaheegu waa maxay kac soo ma kac xillimaad helaysaa markaad qum miimka ugu dambaysa ku dhawaaqday soo ma kaana maxaa la dhahdaa dalab baa la dhahdaa insha maxaa la dhahdaa huwa an yaktarina wujuudu macnaahu biwujuudi lafdihi macnaha helidiisa iyo lafdiga helidiisa way wada socdaan ma soo kala horeeyaan tusaalehaan addoonkaa qof qof baa addoon lahay wuxuu yidhi anta xurun anta xurun baa tiri anta xuruntan xornimadiisa iyo dhawaaqaaqani way wada socdaan sa ugu dhawaaqdid xornimadii way dhacday adoonka xor noqonaya adoonkiie xor noqday kaana maxaa la dhahdaa insha la dhahda kitaabkaasa dib ugu noqon kartaan ood ka eegi kartaan wuxuu yidhi sheekhu wa aqalu itilaafihi kalaamka isku dunmidiisa inta ugu yari kaainun min ismayni laba ismi ayuu ahaaday wadalika tusaale ka zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay iyo lamid ah o ficlin wasmin ama ficil iyo ismi buu ka ahaaday wadalika tusaale ka qaama zaydun zayd baa istaagaya wixii lamid aweeyi aqal buu ka cabiray sheekh aqal maadaama oo uu ka cabiray wuu ka badan karaade cunasa ufahamsid maadaama inta ugu yara kalaamu iskaga imanayo uu kuu sheegay intan in ka badana wuu iskaga iman karaa macnaha soosaa loogama fahmayo waana sidaa weey wa aqalu tilaafihi kalaam isku imaanshihii inta ugu yari kainun min ismayni laba ismi ayuu ka ahaaday wadalika tusaale de waa laba ismi waa he waa laba ismi waa zayd iyo iyo qaa'im wey waa zayd iyo qaa'im ma laguu bushii karaa way wada socdaana ka zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay iyo wixii lamid ah wey waa laguu bushii karaa waxa lagu odhan karaa zayd waa mubtadi qaa'imna waa khabarkii hase yeeshee qaa'im waa ismu faacil ismu faacilna yacmalu camala ficlihi soo ma damiir baa ku asturan maadaama damiir ku asturan ya saddex ismaa meesha yaalla markaa saddex bis kaga yimid dee lababa iskamu ima laguma odhan karo waa lagu odhan karaa sooma waxaad kaga jawaabaysaa wasfigu maca marfuucihii laba goor buu jumlo noqdaaba laba goor buu jumlo noqdaa inta kale o dhan waa mufrad inta kale o dhan he waa al sila dhaco waa jumlo waayo siladu dee jumlay noqotaa silatu aljumlay noqonaysaa marka wasfigii marfuucu uu kaga filaado musnadna jumlu noqonaya markaana labada goor keliya ayuu jumlo noqdaa ama intaa wixii ka soo hadhay waa mufrad laba bayd baa lagu nadmiya waxay idhahdaan alwaصfu mac marfuucihi kalmufradi alwaصfu mac marfuucihi kalmufradi ilaa ida اstagnaa bihi can musnadin aw silatan lial atat fa fiihima yakunu fi quwati lficli fafhaman bay dhahdaa labadaa bid baa lagu ururiya alwaصfu mac marfuucihi kalmufradi ilaa ida اstagnaa bihi can musnadin aw silatan lal ataafa fiihima yakunu fi quwati lficli fafhaman labada goor baa laga soo dhabaya haduu silatu al dhacayo haddii uu wasfigii musnad uu kaga filaado saxiix labada goor baa laga reebaya marka labada goor de mid maaha ma ka mid labada goor la marka waa mufrad bede waa mufrad baa laga soo qaadaya sharax suwaru taliifilkalaami kalaamka isku dunmidiisa suwarteedu situ lix weeyi suwaru taliifilkalaami kalaamka isku dunmidiisa suwarteedu situn lix weeyi bimaanaa kalaamka suwarta uu iskaga yimaadaay waa lix buyidhi suwaru taliifilkalaami kalaamka isku imaanshihiisa suwarteedu situn lix wey ya sitatun muu qoraya sitatun qoraya situn sitatuna yuu imsu sitatun yuu adiyo situn sitatun laba tabood annaga situn muu noo qoraya sittun baan may waa sax taasina a waa sax wey sittun waan ka jawaabayna sittun macduudka iyo ismulcadadka halaaa laga bilaabo ilaa cashare laga gaadhsiiyo maxay ku socon jireen calaa gayri alqiyaas yudakaru maca almuanai wa yuanahu maca almudakeri soo saamaan jirin hadda suwar waa jamc mufradkaa la fiiriyaa marka baabulcadad la socday mufradkii muxuu ah suuratun buu ah suuratun muna muna muana ahayn idan da qiyaaskiibuu ku socdaa inaga qiyaaskiibuu ku socdaa waayo waa yudakaru maca almuanasdi weeyaan de situ markaa waa sax sitatun lafteeduna waa sax lagama masixi karo kutubta waa inaad tawjihin kartid sitatun waxay sax ku tahay marka la leeyahay ismulcadadka ismulcadadka marka la leeyahay kayruqiyaas buu ku soconaya talaata ilaa cashara inta udhaxaysa waa idaa taqadama ismulcadadi cala almacduudi ismulcadadku markuu macduudka ka horreeya weeyaan sida alaaatu rijaalin oo kale iminka alaaatu rijaalin alaatadu waa ismulcadadkii macduudkuna waa maxay waa rijaal mid kaa horeeya ismulcadad kaa horeeya marka ismulcadadku uu horeeyo weeyaan arrintaasi ama ismulcadadku haddii aan u horeynin ee ismulmacduudkii uu horeeyo jaaza wajaaza si tatumaa iska odhan karta marka taa lafteedana waa saxi gudaasha a wadalika xasrigaasi bu uhi sheekhu wadalika koobidda lixda lagu koobay haabitun mid sugan weeyi liannahu kalaam ima an yataalafa inuu iskaga yimaado weeyi min ismayni laba ismi ow min ficlin wasmin ama ficliya ismi inuu iskaga yimaado ow min jumlatayn ama laba jumla inuu iskaga yimaado ow min ficlin wasmayni ama ficliya laba ismi inuu iskaga yimaado ow min ficlin wahalaaثati asmaain ama ficliya saddex ismi inuu iskaga yimaado ow min ficlin waarbacati asmaain ama ficliya afar ismi inuu iskaga yimaado lixdaasay noqonaysaa waa laba ismi waa ficiliyo ismi waa laba jumlo waa ficiliyo laba ismi ficiliyo saddex ismi ficiliyo afar ismi waa lix waxaa lagu bushiyey ficiliyo wuxuu iskaga iman karaa ismi iyo ficil sida zaidun qaama abuhu oo kale waa ismi iyo jumlo ismi iyo jumlu iskaga yimid soo ma waxaa kale oo jirta yidhahda wuxuu iskaga iman karaa xaraf iyo ismi sida alaa maan raba biyaan biyaan rabaa alaadu waa xaraf maanna waa ismi muna iskaga iman wuu iskaga yimid taana sina waa u baaqi u leeyahy xaggaasu idinka sheeg sheegaya adu laakiin suwartaa lixda awn iska qaado wuxuu yidhi sheekhu inta uusii qaadaa dhigaya haddana ama tilaafuhu kalaamka iskaga imaanshihiisa min ismayni laba ismiyu iskaga yimaado falahu itilaafkaa waxa u sugnaaday arbacu suwarin afar suuradood ah, afar suwaradood ayuu leeyahay afar suwara ayaa uu leeyahay iminka u fiirso arbacu suwarin waa sax imiga limaada taqadama ismu lcadadi cala lmacduudi mar haddii taasi ay jirtana maaa maa maxay noqonaysaa calaa hayr lqiyaas waana saa ula socon kartaan ya ama tilaafuhu kalaamka iskaga imaanshihiisa min ismayni laba ismiyu iskaga yimaado falahu tilaafkaa waxa u sugnaaday arbacu suwarin afar suuradood ixdaahaa arbacada midood an yakuuna ay kawnuhumaa labada ismi waa inay ahaadaan mubtadaan mubtada wa khabaran iyo khabar wadalika tusaale naxu zaydun zayd qaa'imun mid taagan weeyi u fiirso marka uu laba ismi iskaga imanayo afar suura ka soo baxaya wamin faado afarta suura waa maxay inay labadan ismi mubtadiyo khabar isku yihiin ko maahe inay inuu ka hore mubtade yahay ka labaadna uu yahay faacilun sada masad alkhabar maahe ka horaa mubtada ka labaadna waa naa'ibun cani lfaacili maahe waa ismu ficil iyo faacilkiisii ismu ficil iyo faacilkiisii intaas afartaasay noqon karaa afartaas suura ayaa kasoo baxaysa afartiibuu ku qaadaa dhigaya wuxuu ku yidhi ixdaaha midood an yakuuna waa inay ahaadaan labada ismi mubtadaan mubtade wa khabaran iyo khabar wadalika tusaale naxwu zaydun qaaimun zayd waa taagan yahay wixii lamid awey ah iminka zaydun qaaiman waa maxay waa mubtade iyo khabar waynaynu ka jawaabno qaaimda ismigaa kale kusii jira mufrad ahaan buu maanta ka dhigan athaaniyatu xaalada labaad ama suurada labaad an yakuna labada ismi waa inay ahaadaan mubtadaan mubtade iyo wa faacilan faacil faacilka oo sadda ooday huwa faacilku maseda khabari khabarka makaanu awdidiisii ooday bartii khabarku buuxiyey naxwu aqaa'imun laba taagan miya azaydaani labadii zayd iminka hamsadu waa lilistifhaam qaa'im waa mubtada sooma azaydani faacilun sada maseda alkhabari muna marfuucani ka kaafiyin wasfigii maxay muxuu ka kaafiyey khabar buu ka kaafiyey khabarki oo musnad ah ayaa waxa weeyaan kaga filaaday ayuu kaga filaaday waaya wa inamaa jaaza waa banaanaaday daalika iktifahaasi liannahu aqaa'imun izaydaani fii quwati qawlika qawlkaaga ayuu la xoog yahay aad ku qawshid ayaquumu zaydani labada zayd kuwa kacaya miya wadalika wadalika kaaga ke u fiirso ayaquumu zaydani ku ishaaraya wadalika ka hadda u dhowdee wadalika ka kee ayaquumu zaydani kalaamun kalaam weeyi kalaamka oo taamun dhammaystiran kalaamka oo laa xaajata wax baa'ihi lahu kalaamka ayna usugnaanin sugnaanin shay in shay xaggiina ayna ugu sugnaanin fakadalika ay fa haadaa iska dhe haadaada soo qaado fahaada kan ke aqaimuna azaydani fog weeyaan fahaada kan ke aqaimuna azaydani kadalika kada lmadkuuri kaa la soo sheegay ee dhow ee ah ayaqumu zaydani u lamid yahay u fiirso wainamaa jaaza waa banaanaaday dalika waxaynu u cadfurtaa aqaa'imuni zaydaan nuunka xaggeen ka keenay saxiix tanwiintu nuun reeban bayd soo ma ka dambeeyana hadda way reeban azaydan waa alde way reeban tahay soo kasri aqaa'imuni zaydani waa marka de liannahu aqaa'imuni zaydani fii quwati qawlika qawlkaaga ayuu la xoog yahay aad ku qawshid ayaquumu zaydani labadii zayd ma kacaya aqaa'imun azaydani buu kusii baraya wuxuu lamid yahay buu ku yidhi ayaquumu zaydani soo aygani faacil mayaan ya so jumladaasna jumlo dhamaystiran mayaan taasay iyadna lamid tahay bu kuleeyahy wadalika kaaga dalika ismu ishaare baciida weeyaan ismu ishaare wey baciid baana lagu tilmaama yaquumu zaydanidan dhow buuna ku tilmaamaya halkaa yaa ka jawaabi kara horena waynu ga soo jawaabnay iyaa isku dayi kara kama baxsano kitaabkaada wax kitaab ka baxsan kuma weydiinayo ya dalika waa ismu ishaara baciid baana lagu ishaaraya yaquumudan dhan buuna ku ishaaraya fa haadaada wuxuu ku ishaaraya waxaa lagu ishaara ismu ishaare qariiba shay qariibaa lagu ishaara haddana waa baciid oo qayminta way ka fogtay oo yaquumu baa ka dhow ya saxiix waxa weeyaan aqaayimun azaydani baabkeygii bay joogtaa maanta baabkeygii ayay joogtaa ayaqumu zaydanina baabkeygii iyadu ma joogto markaa maadaamaayna baabkeegii ayna joogin baciid ahaan bu ula dhaqmay aqaimina zaydani maadaama baabkeygii ay joogtaa mubtada iyo facli waxaa laga soo sheekeynayey maxay tahay dee baabkeygii bay joogtaa marka kaa muxuu ula dhaqmay qariib buu ula dhaqmay kanna muxuu ula dhaqmay baciid buu ula dhaqmay waana saa ufahmi kartaan ataniyatu xaalada labaad an yakuuna waa inay yihiin mubtadaan mubtada iyo wafaacilan faacil faacilkaasoo sada awday masada alkhabari khabarka makaanu awdidiisi wadalika tusaale waxa waa qaayimu laba taag taagan miya azaydaani labadii zayd wainamaa jaasa waa banaanaaday dalika iktifahaasi liannahu aqaayimnu zaydaani fii quwati qawlika qowlkaaga ayaa uu la xoog yahay ayaquumu zaydaani aad ku qawishi wadalika ayaquumu zaydaani kalaamun kalaam weeyi kalaamka oo tamaamun dhamaystiran kalaamka oo laa xaajata wax baaihii wax baahi ihi lahu kalaamka ayna u baahdo fkadalika fahaadaada soo qaado fahaada aqaimunu zaydani kadalika kada lmadkuuri kaa la soo sheegay ayaquumu zaydani uu lamid yahay athaliatu suurada saddexaad an yakuna waa inay yihiin labadii ismi mubtadaan mubtada waa inay yihiin iyo wa naa'iban mid wakiilkaa can faacilin faacil naaibka naaibka oo sada awday masad khabari khabarka makaanu awditaankiisi wadalika tusaale naxw madrub laba la garaacaya miya azaydani labadii zayd lnahu madrubun zaydani fii quwati qawlika qawlkaaga ayaa ula xoogaya aad ku qawshid ayudrabu zaydani labadii zayd laba la garaacaya miya wax adagoo lagu celiye malade wraabicatu xaalada afraad ama suuradda afraad an yakuna waa inay yihiin isma ficlin ismi ficil iyo wa faacilahu ismi ficil faacilkii naxw hayhaata waxa fogaaday alcaqiiqu hayhaata hayhaata ismu ficlin ismu ficil weey wa huwa ismu ficilku bimacnaa bacuda weey bimacnaa bacdu ma mun idin xarakeynin bimacnaa bacuda weey bacuda oo uu fogaaday ah biwadni facula walcaqiiqu caqiiqna faacilun faacil weey faacilka oo bihi ismu ficilka usugnaaday faacil ismu ficilku leeyahay wey xaaladii afraadna halkaasu kaga baxay xaaladii afraadna halkaasu kaga baxay markaa marka uu iskaga yimaado laba ismi afartaa suura ka soo baxaysa inay mubtadiye khabar isku yihiin iyo mubtade iyo faacil sadama sad alkhabar iyo mubtade iyo naaibu faacil sadama sad alkhabar iyo ismu ficil iyo faacilkii ma isla fahne athaniyatu suu talabaad talabaad waa maxay waa markuu iskaga imanayo ficil iyo ismi waa ma tilaafuhu kalaamka iskaga imaanshihiisa min ficilin ficil iyo wasmin iskaga yimaado falahu itilaafka waxa u sugnaaday suurataani laba suuru leeyahy laba suuro ayaa u leeyahay ixdaahumaa labadaa suuro midood an yakuna waa inuu ahaado alsmu ismigu waa inuu ahaado faacilan faacil waa inu ahaado u fiirso way fududahay ficil garanay ismigii inuu ficilkaa u noqdo faacil iyo inuu yahay mee naaibu faacil labada unba kasoo bixi labada suurun baa kasoo baxaysa ixdaahumaa labada suuro midood an yakuna waa inuu ahaado alismu ismigu faacilan faacil waa inuu ahaado naxwu qaama zaydun zayd baa istaagay zayd muna muna faacil hayn ka soco wathaaniyatu suurada labaad an yakuna waa inuu hada ismi ismigu naaiban mid naaibka can ilfaacili faacil mid naaibka wadalika tusaal duriba zaydun zayd baa la garaacaya wixii lamid aweeye tanna waa maxay waa markuu iskaga imanayo ficil iyo ismi labadaas war waa kasoo bixi ismigi inuu noqdo faacil iyo inuu noqdo naaibfaacil xaggi hore imse suuraad ku aysaday afar labadan ugeen lix baad maraysaa wama اtilaafu kalaamka iskaga imaanshihiisa min jumlatayni laba jumla iskaga yimaado falahu itilaafka waxa uu sugnaaday suurataani laba suuradood aydan idtu noqda aydan noqosho noqdaya ixdaahumaa labada suura midkood jumlatu shardi wاljazaa'i weeye waa jumlada shardiga iyo jumlada jazaha wadalika tusaale naxwi in qaama zaydun zayd haddii uu kaco qumtu ana waan kici manasain in qaama zaydun zayd haddii uu kaco qumtu ana waan kici in qaama waa jumladii shardiga qumtuna waa maxay waa jumladii jazaha markaa jumlaten bu iskaga imanaya haddii lagu leeyahay waa laba mid jumlatu shardi waljaza iyo jumlat lqasami wa jawaabihi jumladiina labadaasa ka soo baxaysa iyo wa jumlat alqasami qasamka jumladiisa iyo wa jawaabihi qasamka ya iyo wa jawaabihi qasamka jawaabkiisa jumladiisa wey jumlat alqasami qasamka jumladiisa iyo wa jawaabihi jawaabu qasamka jumladiisa tasniim ka dhigay miya jumlatulqasamina kutubta qaarkood bay ku taallaa jumlatulqasami iyo wa jawaabihii weeyi saaba leedhaa ta hore lafteeda jumlataabay kutubta qaarkood qorayaan maylata soo ma sooma qorayaan way qorayaan ma ha jumlata shardi jumlata shardi shardiga jumladiisa iyo waljazai jazaha jumladiisa naxwin qaama zaydun qumtu waaniyatu talabaad suurada labaadna jumlat alqasami qasamka jumladiisa iyo wa jawaabihi qasamka jawaabkiisa jumladiisa naxwu axlifu bilahi ilahay baan ku dhaaranaya lazaydun zayd qaaimun mid taagan wey eeg axlifu bilahi waa jumlatqasamki lazaydun qaimuna waa jawaabuqasamki markaa jumladiina labada ka soo baxay jumlatu shardi waljaza jumlat qasami wa jawaabihi uge labada suuro sidee waama tilaafu kalaamka iskaga imaanshihiisa min ficlin ficlu iskaga yimaado wasmayni iyo laba ismi fa naxwu qawlika waa odhahdadiyo wixii lamid aad ah tidhaahdi kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday qaaiman mid taagan buu ahaaday halkaa suurana uge sagaal wamaa tilaafu kalaamka iskaga imaanshihiisa min ficlin ficil uu iskaga yimaado wa alaaati asmaain iyo saddex ismi fa naxwu qawlika waa dhahdaad iyo wixii lamid aad ku qawshid calimtu waxaan ogaaday zaydan zayd munaliqan mid taga inuu yahay halkaa suurana uge toban wa ma'tilaafu kalaamka iskaga imaanshihiisa min ficlin ficlu iskaga yimaado wa arbacati asmaain iyo afar ismi fa naxwu qawlika waa odhahdaad iyo wixii lamid aad tidhaahdi aclamtu waxaan ogeysiiyey zaydan zayd camran camar faadilan mid fadlile inuu yahay koob iyo toban suurad noqota warka warkii waa fudayd fa haadihi tani buu kuuri sheekh uu ku khulaaseeyey suwaru ta'liifi isku imaanshaha suwarteeda wey suwaru ta'liifi isku imaanshaha iyo isku soo suwarteeda weeyi wa aqalu tilaafihi kalaam isku imaanshihii inta u yari min ismayni laba ismi buu ka ahaaday wa min ficlin wasmin buu ka ahaaday kamaa dakartu saan horeyba kuugu sheegay wamaa saraxtu waxaan caddeeyey bihi maaga min ana dalika iyo itilaafkaa uu iskaga imanaya min ismayni oo min ficlin wasmin huwa isagu aqalu maa shay ka ugu yar inuu yahay huwa isagu aqalu maa shay ka ugu yar huwa isagu aqalu maa shay ka iskaga yimaado minhu maaga alkalaamu iskaga yimaado huwa tasriixaasi muraadu naxwiyiina dhe naxwiyiinta ujeedadooda wey wamaa saraxtu waxaan caddeeyey bihi maaga min ana dalika ta'liifkaasi huwa isagu aqalu maa shay ka ugu yar inuu yahay yata'allaf uu iskaga yimaado minhu maaga alkalaamu kalaamku iskaga yimaado huwa caddayntaa oo tasriixaas ihi muraadu naxwiyiina naxwiyiinta ujeedadooda wey naxwiyiintu saasay ula jeedaan markay leeyihiin aqalu tilaafihi waa aqalu itilaafihi min ismayn marka ay leeyihiin waa inta yar uu iskaga yimaado weeyi marka in badanna wuu iskaga iman karaa intaa in ka badan weyi macnuu wa cibaaratu bacdihim naxwiyiinta barhkood cibaaradoodu tuhimu waxay ku moodsiin annahu kalaamku laa yakunu inaanu ahaanayn ilaa min ismayni laba ismi mooye laba ismi keliya inu iskaga imanaya cibaarada qaarkood ku moodsiinaysa ow min ficlin wasmin ama ficil iyo ismi uun mooye muraadka cid uu ujeedaana cibaaradaasi waa ibnu xaajib weeyi wuxuu odhanayaa walaa yati dalika arrintaasi kama imanayso ila fi ismini laba ismi un mooyaane aw ismin waficlin ama ismi iyo marka cibaarada caynkaasaa ha u fahmin buu ku leeyahy naxwiyiintu waxay uga jeedaan waa inta ugu yar uu iskaga yimaado intaa in ka badna uu iskaga iman karaabay uga jeedaan ma aha laba ismi keliyu iskaga yimaada saa u fahmin bu ku yidhi wallahu aclam subxaanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuubu ilayk